بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبت قادعا ونم وضممان مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا حبت وذرد وأجك الرهام به وعم زم وصح مل إذا ملا وعلى الله معا وصرخا شد أنب وشاد أي عدا شق خشغل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جان وراش المزن طانش وثل أسله ثللان ayraasa طaale munkhaba اlxisaan wanaabtun kama naakhlun wacasad naaqatun bikhalaa qasadkadaa waci wajhaysa da'aanha wakhaara salduxaan dad wasara jadamaan camila tarad wطarad wdaraja ma shaamba xisaan can nafaaxad washada shaxa ey bakila wshatatiin daaru nasa shayu xaara nahaaru wاlmudaaricu min facalta in jucila بسم الله الرحمن الرحيم وضممن ضمي مع اللزوم مع المضاعف مضاعف كمعيسى اللازم إيه لازم كأه في مرور به صامر لحذيذ ضمي وجل وررتي لحذيذ ضمي wahuwa isagu milu jalaa jalaa oo kale weeyaan xagga macnaha halkan sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoo sheego mudaacafka laasimka ah labiiyo tobankii labiiyo toddobaatankii kelmadood ee ka shaadoobay mudaacafka laasimkaa ah imisaa ka shaadoobay baynu nidhi labiiyo toddobaatankii buu sheekhu inoo sheegaya waa mudaacaf alaazim labiiyo toddobaatankiisii shaadka maxdiga ah markaan doonayno shaadka wejiga qurale markaan doonayno halka weji uun shaadka ku imanaya waa lix iyo afartan kelmadood lix iyo afartan kelmadood ayaa shaad hal wejile ah oo laazim mudaacafka laazimka ah ka shahaadoobay shaad qurana ku imanaya yafculu qura waa lix iyo afartan kelmadood lix iyo afartanka kelmadood sheekheenu sideed iyo wuxuu ka tegey sideed iyo toban kelmadood uuna matnigu qorin sideed iyo toban kelmadood buuna matnigu qorin wuxuuna qoray sideed iyo labaatan kelmadoodna sheekhaa qoray sideed iyo labaatan kelmadood oo sheekheenani qoray iyo sideed iyo toban kelmadood uu ka tegey isku geeya sideed iyo labaatan iyo sideed iyo toban lix iyo afartankaasi shaad maxdiya baa la yidhah oo yafculu unbuu ku yidha ku yimaadaa haddaba sideed iyo labaatanka sheekhu uu qoray bal sideed iyo labaatankaba eega ila tiriya umrur bihi kaygu si khalada kitaabkaygani si khaldan buu qorayaa wuxuu qorayaa umru rabbihi umru rabhi buu qorayaa umru umru iyo rabhi buu qorayaa umru iyo rabhi ma ra'da xagga dambe martay ra'da horey la socota umrur bay ahayd umrur labada ra'ood baa isku xiga halka dambena waa bihi oo waa kelmad gaara bihi umrur bihi umrur bihida waxaa looga jeedaa mara mara baa looga jeedaa kitaabka noocan oo kale ee manaahilku saasuu qorayaayo khaladkaa yar buu galay soo ma haysiin khalad yar baa ku jira markaa haddaba umrurta mara ayaa looga jeedaaye mara mara wuu soo maray wey mara wuu soo maray mare markaan mudaaricaynayo shaad maxdiya baan ka dhigi oo yamuru un baan odhan yamuru yamuru wuu soo marayaa mara wuu soo maray yamuru wuu soo marayaa yamuru wuu soo marayaa jalla wuu rartay waa ficilka labaad jalla wuu rartay yejullu baa la odhanayaa wuu raranaya yejullu lama ogola yejilu markaa haddaba waxaa jira jalada wuxuu milu jalaa inoogu bixiyey jaladaa laba macno leh mid waxa weeye jalla uu weynaado caza wajalla oo kaleta ku qoran wey caza wajallata ku jirtaa waa weyni bay ka hadlaysaayo yejilu baa lagu keenaa qiyaas yejilu baa lagu keenaa yejilu waa qiyaaskiiba iskaga iman mudaacafka laazimkaa laakiin jalla wuu qaxay markay tahay jalla ama wuu rartay ama wuu qaxay markay tahay waa mudaacaf laazima yajullu bayna ku imani oo yafculu ah yajullu waa ficilka labaad jalla ka koobaad muxuu ahaa mara macnihiisu waa maxay mara wuu soo maray maxaad ku mudaaricayn haddaba mara yamuru wuu soo marayaa hamse haddana ku mudaaricee amuru anaa soo maraya walaqad amuru cala laiimi yasubunii famadaytu uma taqultu laa yacniini waxaan soo maraa ka liitaa isagoo icaayaya uma jawaabe ani iima jeedun baan idhaahdaa buu yidhi ani iima jeedo ani iima jeedadaa umaan ku dhaafaa buu yidhi waxaan uga socdaa markaa hadaba mara wuu soo maray waa yamuru hamsuhuna waa amuru ta'duna waa tamuru nuunkuna waa namuru jalla wuu rartay markaynu leenahayna maxaynu ku mudaaricaynaa jalla yejilu maaha yejullu wuu raranayaa hamse ku mudaaricee ajullu waan raranayaa nuun ku najulu waanu raranaynaa ta ku mudaarice tajulu warniyo waad raranaysaa waa ficilkii labaad ka saddexaad waxa weeye habbat weeye ama habba habba dabayshii ayaa dhabatay habati riixu baa la yidhaha way dhabatay dhabashada waa la garanaya mahaburiixa waa la iska ilaalin jiray berigii hore qofka suuliga ama dantiisa soo gudanaya inuu yahay nin aqoon leh iyo inuu yahay nin aan aqoon lahayn waxaa lagu kala geran jiray berigii hore meelaha laga saadaalin jiray bay ahayd inuu agga dabaysha ula jeedsado kaadida iyo inuu kala jeedsadaa la jiray haduu agga dabaysha il dhismahani ma jirine dhismahan iminka suuliyadan la samaystee la qotay way iska yaraan jireen duurkaa iyo miyigaasaa loo bixi jiray iyo banaankaa ilaahay baa loo bixi jiray banaankaa ilahay oday soomaaliyeed ayaa beri la yidhi magaalo tago wuxuu yihi war niyow nimankii magaaladu nimankii magaaladu caydh baanu nahayna way leeyihiin xaarkiina guryey u dhisteen buu yidhi anuu ma garanayo i dad caydha haddana caarkii gurigu dhisanaya buu yihi oday soomaaliyeed bahayo u la yaabanaa ma suuliyadu intayna imanin meelaha laga saadaaliyaa waa habada mahaburiix xaggay dabayshu ka dhabanayso inuu qofku ula jeedsadiyo in kalea la eegi jiray kolka habba way dhabatay wey dabayshii habba way dhabatay habat markaynu nidhaa maxaan ku mudaariceeyaa habata waxaad odhanaysaa tahubu way dhabanaysaa wuu dhabanayaa haddaan idhaahdana yahubu wuu dhabanayaa waan dhabanaynaa haddaan idhaahnana nahubu waanu dhabanaynaa anigaa dhabanaya haddaan idhaahdana ahubu waan dhabanaya habbad way dhabatay dabayshii wadarad fallaadhay bixisay darad waa cadceedda oo kale ayaa loo isticmaalaa darad ishamsu cadceeddiibaa fallaadha samaysay darad fallaadhay samaysay hadduu noqdo darra wuu shiniyeeyey bay noqotaa iyaduna darra wuu shiniyeeyey waa mudaacaf mucadaa iyadu maaha shaad dara wuu shiniyeeyey waa mudaacaf sax ah oo qiyaaskiisii ku imanaya oo yaduru baad odhan wuu waana sax taasi laakiin darad fallaaday bixisay markay tahay ereyga dara laba macnuu leeyahay ka fallaadhaha abaa shaada darad bixisay markaan idhaa taduru baan ku keenayaa fallaadhay bixini waja wuu reemay baan odhanaya haldhaagii ayaa reemay ama dhaliimkii waja haldhaagii ayaa reemay markaan idhaa waxaan ku keenayaa yafculu waana shaad waxaan odhanayaa yauju wuu reemaya anaa reemaya maxaad odhan auju baad odhanaysa annagaa reemayna maxaad odhan nauju baad odhan war adaa adaa kiibaa reemaya maxaad odhan yauju adaa reemaya tauju waa hakadaa haddaba ajadu mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa ajat inaaru dad dabkii ayaa guuxday oo oloshay dabku markay aad u gooxaysay codka samaynayso ayaa ajat inaar la taana waxaynu odhanta uju way reemaysaa ama way guuxaysaa mararka qaarna waxa la yidhaha ajal maau biyiiba ajoobay ajadani waad ade af soomaali biyi ajada maad maqasheen biyi way ajoobeen maad maqasheen markay biyuhu doorsoomaan ay uraan isbedelaan baa loo isticmaalaa haddaba waxaynu odhanaynaa ajat ilmaau biyihii ayaa ajoobay waxaan ku keenaynaa ajat ilmaauna yauju way ajoobayaan yauju qur-aanka waad ku aragteen milxan ujaajan ujaaj waa qadhaadhka marka ay ajoobaana isbedelaan wey ajadaasi haddaba ama ha ahaado haldheegii haldhaagiibaa reemay ama ha ahaato ajatinaar dabkiibaa guuxday ama ha ahaato ajalma biyihiibaa ajoobay laakiin waxaad samaynaysaa ajadaa yafculu unbaad ku keeni kara wuu rogaal celiyey rogaal celin weeye ficilka karaa ah. maxaan ku keenayaa mudaariceeya balkara yakuru wuu rogaal celinayaa anaa rogaal celinaya dhe akuru waradaa rogaal celinaya dhe takuru inagaa rogaal celinayna dhe nakuru hama bihi wuu hamiyey oo wuu ku fikiray hama bihi wuu ku fikiray oo wuu hamiyey hama hame maxaynu ku keenaa haddaba hama wuu hamiyey ama wuu ku fikiray markaynu leenahay yahumu baynu odhan yahumu wuu hamiyayaa maxaynu nidhahnaa haddana ta markaan ku keenayno tahumu baynu odhanaynaa maxaynu nidhahnaa haddana hamse markaan ku keenayo ahumu maxaan nidhahnaa haddana nuun markaan ku keenayno nahumu baynu odhanaynaa nahumu wacama uusan taagay ama wuu kibray cama uusan taagay ama wuu kibray sankuu taagay ama wuu kibray ereyga cama cafwan zamaba ausan taagay cama wuu dheeraaday baa la yidhaahdaa cama wuu dheeraaday ama caam buu noqdayba haddaba ficilka markaan camo isticmaalayo een dherer u isticmaalayo ama aayaddan iyo xadiidkan baaba caam a aan u isticmaalayo cama wuu camimay oo wuu wada gaadhay maxaan ku keenayaa yacumu baan ku keenayaa yacumu yacumu cama nabaatuna waa la yidhaha nabaadkiibaa dheeraaday waa kii sideedaad yacumu wuu dheeraanayaa anaa dheeraanaya maxaan idhaahdaa markaa acummu anaa dheeraanaya annagaa dheeraanayna maxaan idhaahdaa nacummu annagaa dheeraanayna war adaa dheeraanaya maxaad odhanaysaa tacummu adaa dheeraanaya cama wuu dheeraaday zama wuu iskibriyey haddaba camadaa hamoodina aayadda qur'aanka ee cama yatasaa'aluun inay ficil tahay hamoodina camadaasi camadeennan kale ma aha cama cama wuu dheeraaday maaha waa cama maxay ayay yatasaalun isweydiinayaan maxay isweydiinayaan wey ereygaa cama ee aayadda ku jirtaa waa cantii xarafka jaar ahayd iyo maada istifaamiyada ee masmuka la odhan jiray maada markuu xaraf jaar ka hormaro alifkaa la xadfaa maxaynu nihi maada hadduu maay ka hormaraynu nihi maada hadduu xaraf jaar ka hormaro maxaa maada lagu sameeya alifkaa la xadfaa bal maadii laam ku dar bal laamka laam ku dar laam lima ereygan lima maadan arken waa jaariye majruure lima markaad bima leedahay bima yarjic mursaluun ka waran bima yarjic mursaluun bima waa maadii istifaamiyad ahayd oo ba laga horreysiiyey maadii haddaba markaan can ka horreysiiyo cama odhan maayo cama baan odhan cama maxay weeyaan markaa waa erey su-aaleed camadaa aayadda qur'aanka ah ku jirtaa waa jaariyo majruur camadan hadda aynu haynaana waa ficil maadiyo wuu dheeraaday ah wacama wuu dheeraaday labadiisa weji ayaad iswejigiisu eh, waa shaaduun qiyaaskii male maxaynu odhani cama yacumu wuu dheeraanaya anaa dheeraanaya maxaynu nidhaahnaa acumu anaa dheeraanaya annagaa dheeraanayna maxaynu nidhaahnaa nacumu maxaynu waradaa dheeraanaya maxaan idhaahdaa tacumu zama wuu kibray ama sankuu taagay markaynu leenahay zama sankuu taagay hadda zama u faruur xidhay baa jirta zamadow faruur xidhaydu teenan ma aha iyadu waa zamo kale weeye zama wuu kibray markaan idhaa iyadoo yafculu baan ku keenayaa zamada maxaan ku mudaariceeyaa zama wuu kibray waa xabadii sagaalaad yazumu wuu kibrayaa anaa kibraya maxaad odhan markaad leedahay azumu anaa kibraya war adaa kibraya maxaad odhanaysaayoo sanka taagaya markaad leedahay tazumu kiibaa kibrayoo sanka taagaya maxaad odhan yazumu zama wuu kibray ama sankuu taagay wasaxa wuu shubay baynu nidhi saxa wuu shuuxay ama wuu shubay roobka ayaa loo isticmaalaa kelimatu saxa waa roobka ayaa loo isticmaalaa iyadana waa la daminayaa waxaanan ku keenaynaa waa shubidda roobku markuu aada u shubaa saxa loo isticmaalaa yasuxu baynu odhan yasuxu wuu shubayaa yasuxu wuu shubayaa yasuxu saxa yasuxu waa xabadii sagaalaad malla wuu daalay waa tii tobnaad malla wuu daalaydu waa ficila malladani wuu daalil ma aha malla wuu degdegay wey teenani af carabiga malladu saddex macnay ku timaadaa mar waxaad arkaysaa malla wuu daalay marna waxaad arkaysaa malla wuu degdegey marna waxaad arkaysaa malla laxooxdiibuu raranka ku dubay raranka ma garanaysiin dhambeylaha maxaa la waaweyn raran soo maaha mise waa dambasku ku jiro waa rarankaasa ah, raran buu ku dubay baa la malla wuu dubay laxooxdii rarankuu ku dubay baa la yidhaahdaa sagaal iyo sagaashankii baanu niman kulanay igu yidhi rarankaa ku dubanaa laxooxda waa kelmaddaa macnaheegaan in badan raadinayayo war laxoox daawo lagu dubun baanu arki jirnaye maxay ahayd baan ku ihi laxooxda raranka lagu dubaa kolkaa niman soomaaliyeed bay ahaayeen waxay iiga warrameen inay iyaga laftoodu ku dubtaan oo raranka lagu dubo kolkaasi farsamo ah bay ii sheegayeen laxooxda waa la adkeeyaa aad baa loo adkaynaya laoox adag adag baa laga dhiga mid adagoo ishaysataa laga dhigaya kadibna waanu aasnaa bay idhahdeen intaanu dhimbiilaha saarno oonu dhimbiilo kalena dusha ka saarno ayaanu caadi u aasnaay onu waxoogaa daynaa bay idhahdeen markay waxoogaa noo aasnaatay noo moofowdo ayaanu ka soo qaadana oo dambaskumuna idinkaga daadanayn baan ku way qoyanayde war baa laga odhanayaa bay kuleeyihin oo alla wax gaadhayaa ma jiro eh, kolley qoladaasi way iiga warrameen oo way annagaas samaynay igu yidhaahdeen haddaba mal wuu dubay oo rarankiibuu ku dubtay laxooxda waa loo isticmaalaa malla wuu daalayna waaba dee xadiidkii lan yamala allaahu xataa tamalu oo kale daalid buu xadiidkaasi ku yimid malla wuu degdegeyna waa teenan haddaba tashaadki ihi tadub tadubidda a aha tadaalidda ana ma aha waa ta degdega ah isagaa sheekhu fasiro eyda male buu yidhi malladu markay ay tahay degdeg markaasay shaad noqonaysaa way shaadoobaysaa markaa malla wuu degdegey baynu nihi malla wuu degdegey xabaddaa malli ahi waa xabadii koobiyo tobnaad eeshaadkeenna ayay noqonaysaa wa alla wuu ifay oo wac buu yidhi ama wa alla wuu taahay oo alla buu qofku markuu taahayo saw alla alla buu yidhahdaa ma nidhaahno kolka ifay iyo alla taahay labadaba waa loo isticmaalaya alla ifay iyo alla taahay haddaba kaynu u isticmaallaba ka alla kaynu u isticmaalaba hadaynu nidhaahno alla wuu ifay iyo haddaynu nidhaahno meye alla wuu taahay ka alla kaynu u isticmaalnaba ficilka allaah waxaa lagu leeyahay waa shaad oo yafculu unbu ku shaadoobi waana ficilkii labiyo tobnaad yaulu wuu ifayaa ama yaulu wuu taahayaa sheekhaa macneeyo lamcan iyo sarkan buu ka dambaysiiyey lamcan waa ifid markay alladu tahay sarkanna waa taahid markay alladu tahay shaka wuu shikiyey waa xabadii saddex iyo tobnaad ficilka shaka uu shikiyey markaynu leenahay shakadaas oo tii saddex iyo tobnaad ah iyadana waa yafculu baa lagu keenaya hadda shaka wuu dalooliyey baa jirta iyadu ama shaka uu ka tafiyey baa la idhaha shaka uu ka tafiyey taana looma baahna taana looma baahna kolka shaka uu ka tafiyeydu waa qiyaas oo waa mda mudaacaf mucadaah shaka wuu shikiyey baynu doonaynaa shaka wuu shikiyey baa laazima shaka wuu shikiyey maxaan ku keennaa yashuku wuu shikiyayaa abba wuu diyaargaroobey abba aabbuu noqday maaha hadda abba aabbuu noqday maaha abba wuu diyaargaroobay baan doonaynaa abba wuu diyaargaroobay markaynu nidhaahno yafculu baa lagu keeni oo yaubbu baynu ku keeni yaubbu aubbu naubu taubbu wahaakadaa saasaynu isticmaalaynaa abba wuu diyaargaroobay yaubbu wuu diyaargaroobayaa yaubbu wuu diyaargaroobayaa washadda wuu cararay washadda wuu cararay shaddadani wuu adkeeyey baynu soo dhigannay iyadoo ah haddaba shadda wuu adkeeyey haddii aynu nidhaa teenan ma aha shadda wuu cararay weeyaan teenani shadda wuu adkeeyey mudaacafkii mucadaha abaan ku soo marnay shadda wuu cararay ey cadaa buu ku macneeyey waa yshuddu wuu cararayaa wey yshuddu wuu cararayaa ey cadaa yshuddu wuu cararayaa ficilka shadihi waa kii shan iyo tobnaad weeyaan ey cadaa waa ka yidhi shaqa wuu dhibaatooday shaqa wuu kala dilaaciyey ma aha shaqa wuu kala dilaaciyey ma aha taasi iyadu teenan ma aha waa mudaacaf mucadaa shaqa wuu dhibaatooday baan doonaynaa waa xabadii lix tobnaad shaqadaana waa mudaacaf laazim ah oo shaad ah yashuqu wuu dhibaatoonayabaad odhan ama ashuqu waan dhibaatoonayabaad odhan ama nashuqu waan dhibaatoonaynabaad odhan ama tashuqu waad dhibaatoonaysabaad odhan shaqa wuu dhibaatoonay khasha wuu galay baynu nidhi khasha wuu galay ereyga khashaa ah wuu galay markaynu leenahay waa xabadii toddobiyo tobnaad kolkaa khasha yakhushu baynu ku keeni culimo yakhushu yakhushu wuu gelayaa khasha wuu galay yakhushu wuu gelayaa waa dakala bay la macno tahay khasha wuu galay yakhushu wuu gelaya alla wuu galay alladani wuu galay bay tahayoo khasho unbay la macno tahay khasho iyo alla waa isku macno alla wuu galay ey dakhalaa buu raaciyey oo dakhalaa alifku waa alifu taniyo gelitaankana waa labada ficil ee khasho iyo allaah labadaa ficil baa ayaa gelitaanka iskale kolka khasha wuu galay iyo alla wuu dheefsaday ah fiqiga sow kumaydaan arag Eh, qofku hadii uu riyar soo iibsado oo riyaro irmaan buu soo iibsaday xalay markuu listay xalay markuu listay unbu saaka waa ceeb ku arkay caanihii xalayna wuu cabay xalay wuu listay saakana ceeb buu ku arkay aroorta ha celiyo haddaba ha celiyo talow caanihii xalay u cabayna xagguu ka keeni ya timiriyo waxbuu raacinayaa maasha allah wa si wanaagsan weeyi haddaba alli baa loo yaqaanaa dheefsi baa loo yaqaanaa ereygaa yaree alliga la isticmaalo ee markaasoo kale dhaca aliga dheef alla wuu dheefsaday bay markaa noqonaysaa allo kaloo waxaa jirta wuu khaaimay alla wuu khaaimay waa aayadda qur'aanka ah waman yaklul yati bimaa alla haddii alla wuu khaaimay ay tahay yafculu toos abay iyaduna ku imani kolka inaga alladeenani wuu khaa'imayna ma aha waxa keliya ay noqonaysaa halladeennan marka aan ka hadlayno alla wuu galay bay noqonaysaa wuu dheefsaday maaha wuu khaaimay maaha wuu galay baad ku macnaynaysaa alla wuu galay haddaba yaulu ku keen yaulu baynu si ugu keenaynaa alla yaulu waa xabadii sideed iyo ayay halladaasi tahay alla sideed iyo toban ficil baynu culim hadda halkaa ku haynaa oo shaad maxdiya oo ah. yafculu uun ku shaadoobaya waqasha qowmun qoom baa galay waqasha waxaa wanaagsanaaday qowmun qoom calayhi leylu janna habeenku uu u madoobaaday ereyga qasha waa mudaacaf laazima qasha wuu wanaagsanaaday weeye yafculu un baynu ku keeni qashadaa maxaynu qasho nidhaahnaa haddaba qasha wuu wanaagsanaaday yaqushu wuu wanaagsanaanayaa baynu odhan yaqushu wuu wanaagsanaanayaa aqushu waan wanaagsanaanayaa naqushu waanu wanaagsanaanaynaa taqushu war waad wanaagsanaanaysa yafculu waa xabadii misaadbaynu nidhi tii sagaaliyo tobnaad wey qasha wuu wanaagsanaaday janna wuu madoobaaday baa la yidhaahdaayo jinka waxa jin loogu bixiyey waa wax inaga inaga qarsoon oo aynaan arkaynin weeye jannada waxa janno loogu bixiyey dhirteeda ayaa doog ah oo madow oo kale noqotay saasaa janno loogu bixiyey meelay ishu jeceshahay weeye haddaba janna wuu madoobaaday janno laylu baa lidhi habeenkiibaa madoobaaday ereyga janno markaynu isticmaalayno een leenahay janna wuu madoobaaday yafculu baynu ku keeni maxaynu odhan haddaba janna yajunnu baynu odhan yajunnu wuu madoobaanayaa yajunnu wuu madoobaanayaa yajunnu waa labaatanaad kelmaddaa janna ihi rasha waxaa shuuxay almusnu daruurtii daruurtii baa yaro shuuxday rasha ficilka rashaa way shuuxday wey waa rushayntiibay ka timid rushayntii oo kale haddaba rasha uu yaro shuuxay markaa tidhaa yafculu baad ku keeni oo yarushu baad odhan yarushu wuu shuuxayaa ama tarushu waad shuuxaysaa rasha yarushu dasha ficilka dasha waa ficilkii labi iyo labaatanaad weeyi ilan rasho ayaa ahayd tii koob iyo labaatanaad kolka ficilka dasha labiya labaatan ayuu noqonayaa dasha waxa wey dhalaanka cabsiis dhalaanka cabsiis maad maqasheen cirku markuu yaro gabadhleeyo isagoon da-aynin markuu waxoogaa yaro tiixtiixo ee haddana markaaba uu qaado ayaa la odhan jiray waa caruurka cabsiis baa laodhan jiray waa dhalaanka cabsiis roob maaha dhalaanka cabsiis weeye bimacnaa qofka weyni cirku eegaa daruuri inay joogto iyo roob inuu soo hoorayo iyo saasuu qiyaasaya laakiin ilmaha yara dhibicuunba isagu arkaa cirkaba ma eego dee caqligu cirka ku eegu ku qiimeeyo male haduu dhibic dareemo u cararaya gurigu ku cararaya war waa dhallaanka cabsiisa iska joog baad odhanaysaa markaa dhallaanka cabsiisa haddaba dasha markaad tidhaa roobkiibaa yaro gebadhleeyey gebadhlayn dasha wuu gebadhleeyey ama wuu tiftifleeyey yafculu baad ku keeni oo yadushu baad odhanaysaa yadushu wuu gebadhlaynayaa ama wuu tiftiflaynayaa dasha yadushu dasha yadushu wasalla sluhu salala xabadda saddex iyo labaatanaad saddex iyo labaatan xabadda ah waa ficilka sallaa salla sheekhu wuu sii caddeeyeyo asluhu salala buu yidhi wuu ku sii darayo ey raasa buu yidhi kolkaa salla wuu xaaray weeyi salla wuu xaaray kolka salla wuu xaaraydaasi xaarkaasi maaha ka dadkee waa ka xoolaha weeyi salla wuu xaaray baa la yidhaahdaa salla wuu xaaray haddaba salla markaan idhaahno wuu xaaray salladaa maxaa lagu keeni baynu nidhi salla yasullu baa lagu keeni salla yasullu sheekhu wuxuu asluhu salale u yidhi oo asalkiisu waa salale wuxuu u leeyahay kelmaddani maadaamay xaar sheegayso qiyaasku ficile inuu ku yimaad bay ahayd ila waa acraad bayna tusaysaaye sida xasino loo odhan jiray murugada ee farixa loo odhan jiray farxadda xaarkuna waa sida murugada iyo farxaddu marmar yimaadaan xaarkumuna marmar imanin war waxa acraadda ahi ficilo inay noqotaa loo yaqaanay haddaba ficila macnaha waa la kala leeyahay haddaad sarfiilo tahay ama luqawi tahay marka macno laguu sheego waad iska sii garani cidda ficilka yeelanaya ma facala ma ficila ma facula waad sii garanaysaa kolka wuxuu ku leeyahay xaarku maadaamuu marmar yimaado dee wax socdo uun una ahayn hasha xaarku muu ka socdaa uun mise xaar lama yidhaha hashee saala la yidhahdaa saala la yidhaha soo maaha waa sax weeyi masaaladhe ama wax kala dhaho raasa waa marmar saas weeyaan asalkiisu ficilo in laga dhiga hayaladan oo haliilo loogu dhawaaqo laakiin carabtu halalay ugu dhawaaqeen ay raasa wuxuu iska ilaalinayaa sheekhu markaa uu ay raasa ina leeyahay oo raasa uu ku macnaynayo sallo kale ayaa jirta oo erey kaleoo sallo ah oo macnihiisu si kale uu inoogu imanaya salla ceelkiibuu qoday iyo salla tiirkiibuu dumiyey iyo sallooyin kale ayaa culima jira salla taa ayuu sheekhu ka gaabsaday ama uu iska ilaaliyey waa xabadii saddex iyo labaatanaad salla wuu xaaray ama wuu saaleeyey yasullu wuu saalaynaya odhan yasullu wuu saalaynaya ay raasa dalla waxa eeyey raasa dalla damun dhiig baa bilaash noqday dalla ficilka dalla waa bilaash buu noqday waana xabadii afar iyo labaatanaad weeye xabadii afar iyo labaatanaad ee mudaacafka laazimka ah sideed iyo labaatan bu inoo qoray baynu lahay soo maaha afar qura oo ayaaba inoo dhiman markaa afar qura ayaa inooga dhiman lix iyo afartankii shaadka maxdiga ahaa sideed iyo toban buu ka aamusaye sideed iyo labaatankii uu qoray sideed iyo labaatan buu qoray waxaa inooga dhimanba gebi ahaanba maxaa inooga dhiman afar midh hadaba dalla damun dhiiggii bilaash buu noqday markaa tidhaa dalla waxaa bilaash noqday damun dhiig baa bilaash noqday dalladaa maxaan ku keenayaa yadullu baan ku keenayaa yadullu bilaash buu noqonayaa yadullu bilaash buu noqonayaa hamse markaanu isticmaalaya maxaan idhaahdaa adullu bilaash baan noqonayaa ta markaanu isticmaalaya maxaan idhaahdaa tadullu bilaash baad noqonaysaa okay dalla yadullu khaba waxa ciyaaray ama degdegey alxisaanu faraskii ayaa halkan ku ciyaaray amase ku degdegay khaba alxisaanu khaba ficilka khabaa ah baan doonaynaa haddaba inaan ogaano khaba waa ficil waxaa loo isticmaalaa xisaankana ciyaar baa loogu isticmaalaa nabaadkana dherer baa loogu isticmaalaa ama degdeg hor u dheeraaday khaba waxa orday baad odhan ciyaarba maahae orod yar wey waa gucle khaba waxaa gucleeyey alxisaanu faraskii khabadaa guclayn markaan ka dhiga maxaan idhaahdaa yakubu baan ku keenayaa khaba haddaan annabaad raaciyana waa dherarkii caadiga ah. khaba waxa dheeraaday annabaad ama khaba waxa gucleeyey alxisaan faraskiibaa gucleeyey yakubu waxaa haddaba halkan inaga baxaya khaba wuu fasahaadiyey baa inaga baxaya khaba wuu fasahaadiyey khabadu fasahaad hadday sheegto teenan ma aha culimo ee aan la soconno waa xabadii shan iyo labaatanaad wanabtu nabaadkiina wuu dheeraaday wanabtu nabaadkiina wuu dheeraaday kolka khaba waa degdega oo ama farasku markuu yaro ciyaarayo sidaa u cararayo ama uu ordaye guculayn ku tilmaan ayaa khaba loo isticmaalaa nabtuna waxaa loo isticmaalaa nabaadku markuu kor u baxayo kama waxa kumkii bixiyey naklun timirtii ayaa kumkii bixisay ama ubixii kama waxa kum bixiyey ama ubaxayntii bilowday naklun timirtii ficilka kama waxa weeye xabadii lix iyo labaatanaad yakumu baynu ku keeni ama takumu baad ku keeni ama nakumu baad ku keeni ama akumu baad ku keeni kama waxa kun bixiyey naklun timirtii ayaa kumkii bixisay kama naklun timir ayaa kun bixisay yakumu baad ku keenaysaa marka way ubaaysa markay ubaxaynaysa wey haddaba kama imise buu yihi haddaad tidha kama waa imise buu yihi teenan ma aha casad waxaa dibjirtay naaqatun halbaa dibjirtay ama casad waxa daaqday naaqatun halbaa daaqday bikhalaa'in ama bikhalaa dhir ayay soo daaqday bikhalaa dhir bay soo daaqday haddii bikhalaa dhir lagu khala haddaan hamsaha ka daayon bikhalaa qura ku daayon dhir ka dhigo casada way daaqday baad odhan haddii aad casada way dib jirtay tidhaahdana bikhalaada hamsa ka maqan baad odhan bikhalaain kayn cidlaa ah bay ku dib jirtay wey wa casad waxaa dib jirtay naaqatun hal baa dib jirtay bikhalaain kayn cidlaa ah bay ku dib jirtay khalaain haddaan hamse raaciyo waa kayn haddaan casad way daaqday naaqatun hali bikhalan daaq bay daaqday khalan waa daaqa khalna waa daaqa ama dhirta waxa ka baxa ayaa la waa xabadii toddobiyo labaatanaad casadaasi tacusu un baad ku keenaysaa tacusu qasad ficilka qasad ahi kadaa kan oo kale weeyi qasad waa maxay buu sheekhu ina yidhi kale qasad waa kan oo kale kolkaa qasad macnaheegu waa maxay ka dhigan qasad waxaa tidhaha dib jirtay hashiidhe ama qasad way daaqday banaan cidla adhe qasad way dib jirtay ama qasad banaan bay daaqday qasad kada maxaan ku keenayaa haddaba qasad taqusu baan ku keenayaa yaqusuna waan ku keenayaa taqusu yaqusu aqusu naqus wahaakada sideed iyo labaatan ficil oo shaad ah oo yafculu ku imanaya oo sideed iyo labaatan kuba mudaacaf laazima ah ayaynu culima halkaa ku haynaa sideed iyo labaatan ficil oo sideed iyo labaatan kuba shaad maxdiya ah ayaynu halkaa ku haynaa bal haddaba aynu kitaabka soo macnayno hadda kelmadaha waan macneeyey mudaaricoogana waan sheegay laakiin gabayga bal hadda ila eega ilan gabayga maynaan macnayne wadmumana niyahow dami oogod wadmumana wargod oogod oogod waa nuunu tawkiid wadmumana wargod buu ku yidhi gabadh lalama hadlayo yaa ii sheegi lahaa wadmumana haddii gabadh lala hadlayo oo gabadhay god haddii laleeyahy see loogu dhawaaqi lahaa ya nuunkaa la kasrinaya ya minanna waxa gartay sheekh maxamed baa gartay ogaan baan ku dhaafinaya adaa gartay waxa weeye wadmu minna minna miimkunbaa halkan wadmu manna ay ka tahay wadmu manna sow ma aha gabadh laga dhigayo nuunu tawkiidna jiro miimkan horun baa la kasriyaa wadmu minna inanay waa god sow aha ma taqaanaa ijlisanna sow ninka ijlisanna waa maxay ijlisanna sow la amrayo maa war fadhiisa laleeyahay inan fadhiisa haddaad leedahay maxaad odhan xarafka nuunu tawkiidka ka horeeyun baa la kasriyaa maxaa odhan gabadha markaa ijlisina marka nuunu tawkiidku ka maqan yahayna waa ijlisi waudmumi waa markuu bilaa nuunu tawkiid o yadaasa lagu dara laakiin hadduu nuunu tawkiid meesha imaad yadaa la xadfaa kasradu ma ka horeynaysa ijlisina udmumina wadmumana warniyohowgod maca luzuumi luzuumka miciisa luzuumka miciisa ereygaa maca luzuumi ah laba macno ayuu leeyahay qole waxay yidhahdeen sheekhu mudaacafka laazimka abuu ujeedaayo qole waxay yidhahdeen sheekhu mudaacafka laazimka abuu ujeedaayo wadmu mana maca luzuumi waa maca almudaacafi luzuumi kolkaa luzuumkani waa min tacbiiri masder wa iraadat ismi faacil waa wadmu mana war dami oo dami maca almudaacafi mudaacafka miciisa mudaacafkii alaazimi laazimka ahaa mudaacafka laazimka hala damiyo qolana waxay yidhaahdeen war macaluzuumidani waxa wey mudaacafka maahe waa shaad maxdiya buu ujeedaa afridilkasra sawnama odhan ari kasraha keliya saw maaha waa damaha laazim ka dhig oo kasraha banaynin waxa weeye wejkaasina wadmu mana warniyahow god eeg maca luzuumi luzuum micii damo laazimea oo yafculu buu laazimayaa ama mudaacaf laazima dhe ama damihiisaa laazima adhe labadaa qowl baa la yskugu qabtay wadmumana wargod maca luzuumi mudaacafka laasimka amiciisa ama maca luzuumi dame laazime amaceega fimrur soo mar bihi isaga soo mar umrur soo mar bihi isaga soo mar haddaba umrur bihi markaynu nidhaa war soo mar markaynu umrur bihi soomar mar markaynu nidhaa umrur bihi umrurtaa mudaariceega waa inaan godnaa maxaan idhahdaa yamuru wuu soo marayaa markaan leeyahay yamuru maxaan ku mudaariceeyaa yamuru eg mara maxaan ku mudaariceeyaa mara yamuru wuu soo maraya amuru anaa soo maraya namuru annagaa soo marayna war tamuru waa fi mrurbi amar buu hadda halkan sheegaye maadigaa loo jeedaa maraa ah, ayaa markaad mudaaricaysa aad godaysaa wajalla wuu rartayna dami jalla wuu rartaydaa dami jalla maxaan ku keenaa yajullu laakiin waa milu jala jala oo kale markay tahay wahuwa milu jala haddaan miluda godo wahuwa baa meeshan ka xadfan oo mubtadaa haddaan mila idhayo milada kor dhigana miladu waa xaalo oo mila jala jala oo kale weeyaan buu noqonaya wuxuu mila jala u yidhi sheekhu jalaadu waa qixitaanka oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi walowlaa an kataba an kataba walowlaa an kataba allaahu calayhim aljalaaa aljalaadaasi waa jalaadan masterkeegii yuhuudda hadduuna ilaahay u qadari lahayn qixitaan buu ilaahay leeyahay iitaan kolkaa aljalaadaasi waa jalaadeenan qixitaanka ama ah sidirkeygii wey wadmu mana warniyahow dami oo god maca luzuumi mudaacafka laasimka a ah maciisa fimrur bihi soomar mar dhexdeeda wajalla jalla wuu rartay dhexdeeda wa huwa isagu milu jalaa jalaa kale weeyaani odmumana waa ficil amar ficilka amar afar baa lagu binayn jiraye fatxa maanta lainoogu bineeyey ilay nuunu tawkiid buu sitaaye faacilku anta qarsoon macadu waa daraf waana mudaaf aluzumi waa mudaafun ilayhi fimrurtan ma haysaa fiidu waa xaraf umrurtu ficlu amar bay ahayd oo soo mar ahe ismi baa looga jeedaayo fiidan gashay ama ismi majruura wey fii maxali jarina umrur bihi oo dhan baa fii maxali jarin wajallana waxay ku cadfan tahay oo waa fii maxali jarin miludu ama mubtade ka dhig ama xaalo ka dhig jalana waa mudaafun ilayhi habat i mruur bihi soomar dhexdeeda dami wajalana dami habet dami habedani waxay ku ad ku cadfan tahay umrur bihidii horay ku cadfan tahay habedani maxay ku cadfan tahay baynu nidhi umrur bihidii hore ayay ku cadfan tahay habed way dhabatay dabayshii dami kolka habedan xarfulcadaf baa ka maqan muxuu ahaa asalku waa habed waa habed laakiin wowgaa hamoodina inuu yahay fadii wowga wahaba hadii la wasankeega sheeg dee wowgu waa xarfulcadaf dhee ficilku haba buu ahaa habana waa facala maqal wadaad baa arday uu cashir udhigayey ku yidhi ardayay buu yidhi kitaabkan cumdahee fiqigaa ah buu akriyayey kelmadii maanta aan garan weyne dabcaddaa khaladee ogaada buu yihi kelmadii maanta aan garan weyne kitaabkaa ee adkaata dabcaddii soo daabacday baa khaladae la socda buu yihi haye bay yidhahdeen sheekh ka saari kelmadda kelmada la kelmadaynu aragna waynu ka saari maydhiga markuu marayey maydhiga ayuu ereygii delki ahaa markuu marayy delki delki muxuu ahaa jijibinta sow ma aha unbuu delki daalkii xagga dambe meriyo laamkiibuu soo qadimay wuxuu idhi maxay waladku ardaydiina sidaa ugu dhawaaqunbay u wada akriyeen waladku dee macnaynaya waladku waa kuladgey miya waladku wax kasta way sameeyeen markuu sheekii dhinac kaste kaga tegey ee waladkudani maxay ahayd ayh arday maxaynu isku ogeyn buu yidhi wixii maanta aan garan weyno dabcadaa khaladay ha laga tirtiraa la yidhi kitaabkii baa laga tirtiray waladkudii baa laga tirtiray markii cashirkii laga dareeray ayuu sheekh isagoo keligii fadhiya unbu kelmadii dib u eegay wuxuu arkay inayna ladkiba ahayne laamku inuu dambeeyo delki ay tahay wadelku alla war kelmadii sax ahayd buu yihi wadelku markaasuu inta ardaydii kusoo noqday buu qofka ilaahay khaatumada ka xumaynayo wajaba unbu wowga xarfulcadaf uga dhigaa buuhi haddaad wajabaa wejaba haddaad wowga xarfucadaf ka dhigta maxaa kuusoo hadhaya wowgu waa xarfucadaf haddaad tiraa wejaba jaba maxaad ku macnayn markaa ila wowgii xarfucadaf baad ka dhigto ficilkii buu ka tirsan yahi maadan odhanay jaba jaba yaa garanaya jaba waxay tahay kolkaa haddaba habad wow baa ka maqan xarfulcadafe eh, waa habad marka la yidhaha wowga ha ku tirinina oo fadii hamoodina wa habad way dhabatay damiya habad way dhabatay wadarad fallaadhay bixisayna damiya waaja wuu guuxay damiya kara wuu rogaal celiyey damiya hama bihi wuu ku hamiyey damiya wacama wuu dheeraaday damiya zama wuu santaagay damiya wasaxa wuu shubay damiya malla wuu degdegey damiya aydamala wuu degdegey wa alla wuu ifay damiya lamcan ifitaan iyo wasarkan sowdayn shaka wuu shikiyey damiya abba wuu diyaargaroobay damiya washadda wuu cararay shadda labadii daale isku shadnaa ayaa kii reebnaana shadriga hore la raaciyey kii dambena shadriga dambe washada wuu cararay damiya ey cadaa wuu cararay shaqa wuu dhibaatooday damiya khasha wuu galay damiya alla wuu galay damiya ey dakhalaa way galeen labadan u dambeeyaaba labadan u dambeeyaaba way galeen dhammaan ereyada labadaa beydba waxay ku cadcadfan yihiin kii hore bitaqdiiri xarfilcadaf icraab kale inoogama baahna ey dakhalaa way galeen waqasha waxaa wanaagsanaaday qowmun qoom baa wanaagsanaaday qoomka oo calayhi dushiisa alleylu habeenku janna uu madoobaaday war waxaa wanaagsanaaday qoomka habeenkii u galay qoom habeen u galay baa wanaagsanaaday buu ku yidhi oo talow habeen baaba galaye wanaagu xagu uga yimid culimmadu waxay habeenka ugu taahi jireen hooyadu ama hashu siday nirigteeda ugu soo olosho oo kale ayay habeenka ugu soo ololi jireen ereyadooda waxaa ka mid ahaa ilaahay markay la hadlayaan labistu thawba araja wannaasu qad raqaduu wabidtu ashku ilaa mawlaaya maa ajidu waxaad dareemi karaysaa waa qof intuu soo weysaystay oo xilligii dadku ay sariiraha jiifeen tukanaya ducadan qaada ilaahay baryaya wuxuu leeyahay labistu thawba arajaa wannaasu qad raqaduu ilaahayo waxaan soo labistay buu yidhi oo maryaha rajaha welibana adiga aan ku rajaynayo maro yaroo gebigeeguba raje ka samaysan ayaan soo xidhaa buu yidhi wannaasu qad raqaduu markay dadku seexdaan markaa un soo labistaa buu yidhi oon maradaa yari rajaha soo xidhaa buu yidhi wabitu ashku ilaa mawlaaya maa ajidu markaa intaan gacmaha taago ayaan ilaahay u bandhigaa buu yihi wax kastoon ka cabanayo markaa ayaan ilaahay baryaa waxaad dareemi karaysaa markaa xilliga qof kastiba wuxuu jecel yahay uu la jiifo ayaan anigu wuxuu leeyahay ayay culimmadu inta badan cibaadada u tafaruqi jireen saasuu sheekhu u yidhi waqasha waxa wanaagsanaaday qowmun qoom baa wanaagsanaaday qoomka oo calayhi dushiisa alleylu habeenku janna uu u madoobaaday warasha waxa shuuxay almusnu daruurtii ayaa shuuxday dasha wuuna tiixtiixay ama wuu kabadhleeyey wasalla wuu xaaray asluhu salala buu ahaa ey raasa wuu xaaray ama wuu digeeyey dalla waxaa hadur noqday damun dhiig baa hadur noqday iyadana dami khaba waxa degdegay alxisaanu faraskiibaa degdegay iyadana dami wanabtu nabaadkiibaa dheeraadayna dami kama waxa kun bixiyey naklun timirtiina dami wacasad waxaa daaqday naaqatun halbaa bikhalan cagaar ama daaq daaqdayna dami qasad ficilka qasad ihi kadaa kan oo kale weeye in sha allahu tacaala bartaa ayuu inoogu joogaya iyo imise ficil lix iyo sideed iyo labaatan sideed iyo labaatankaa kelmadood ayuu maanta cashirkeeni inoogu joogi doona wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam